حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maktabadda islaamiga ah ee maanta waxaa farxad weyn u ah inay idiin soo gudbiso sharaxa kitaabka tasar saxiixu muslim lilimaam alxaafid almundiri waxaana sharxay fadiilatu shaykh shariif cabdinuur shariif xasan xafidahu llah allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta waxaad ka dalban kartaa mashuuraadka maktabadda maanta boggeenna internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta net ama telefoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal ama eber eber afartan iyo shan soddon siddeed sagaal siddeed sagaal afar iyo toban iminkana waxaan idinkaga tegaynaa casharkii koowaad ee kitaabka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wb wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waa kitaabkii labaad ee muxuu ahay min kutub الsunة ee diraasadeena intadayna soo maraaya waana kitaabkii labaad ee marka laga fiiriyo tartiibi kutub الsunة xagga rujxaanta iyo quwada laga fiiriyo adkaartaas weeyaan marka laba kelimo oo gaagaaban oo midna ku saabsan tahay mualifkii asliga ahaa ee kitaabka alifay midna mukhtasirka eh, soo gaabsaday waxoogaa tarjamadooda ayaynu ku horraysiinaynaa marka midka ugu horraysa eh, ah waxaa weeyaan mualifu kitaabi alasli imaam muslim radia allahu canhu magaciisa kaamilka waxaa w abuxusein muslim ibn alxajaaj ibn muslim annaysaburi alqushayri radia allahu canhu muslim marka wuxuu dhashay sanadkii laba boqol iyo afar marka hijrad ahayd yuu dhashaa laba boqol iyo afar marka ahayd waana sanadkii alimaam shaafici radi allahu canhu u dhintay wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa hijriga uu laba boqol iyo ko iyo lixda isagoo markaas daadiisu ay ahayd taqriiban konton iyo konton iyo toddoba meelaha muslim iyo sida uu cilmiga sunada nebiga alayh salatu salaam ugu dhex jiray ilaa aakhiri xayaatihi ugu dhex jiray waxaa la sheegay kayfiyada u dhintay inuu ahaa kayfiyad ku saabsan muxuu ahayd baxiga cilmiga sunada nebiga alayh salatu slam baxteeyey xadiif u baahday inuu helo baro markaas waxaa la intuu maktabadiisii galay oo qaatay sahay qaatay yani wuxuu qaatay alinjiraab timira sahay u qaatay maktabadiis ku soo xidhay ilaa xadiidkaas uu helo marka inaanu ka soo bixin buu niyeystay maktabada maktabada dhexdeeda marka ku dhintay isagoo u dhintayn isagoon la garanay isagoo la arkay marka isagoo xadiidkeena helay oo maalan kitaabkii uu xadiidkaa ka helay uu kala baxsan yaho kitaab mxu ahay safxadii ay soo baxsan tahay xadiidkaasi ku yaalla isagayna mayda yaabagtagdilooye muslim kutubo badan buu marka alifay kutubihiisana waxay ugu mashhuursan kitaabkiisa la yidhaha muslim la yidhaha lagu yaqaano aljaamic saxiix isaguna u bixiyey sida bukhaari oo kale buhaari kitaabkiisa aljaamic saxiix buu bixiyey muslim kitaabkiisa wuxuu bixiyey aljaamic saxiix marka kitaabu muslim waa kitaabka labaad min kutub الsunة waa kitaabka saddexaad ee min kutub اlmuslimiin muslimiinta kutubtooda dhan markii laisku wada daro musxafka iyo marka waxaa ka horeeya iyo saxiix اlbuqaari labadaasa ka horeeya waa kitaabka saddexaad ee kutubaha muslimiintu ay haystaan oo dhan kitaabka saddexaad xagga darajada u yahay marka waxaa weeyaan inuu ka hooseeyo xagga tartiibka sixada marka la fiiriyo kitaab اlbuqaari waa ka hooseeya ile shuruuda bukhaari ayaa ka adag shuruuda muslim ka adag laakiin wuxuu isaguna lagaga fadilaa saxiixu muslim waxaa laga fadilaa calaa saxiix albukhaari inuu xagga tandiimka uga sahlan yahay uu ka nidaam fiican yahay lama odhan karayo laakiin uu ka nidaam sahlan yahay oo xadiid markii qof uu doono saxiix muslim oo kala soo baxo si su-uul ugala soo bixi karaayo baabka uu munaasib u yahay ayuu muxuu ahay walbaba wuxuu ku sheegaa baabka uun ugu sahlan ee loo malaynayo inuu xadiidkaasu baabkaas uu munaasib ku yahay madkuur ku yahay waxay quruqda marka uu leeyahay halkaasunba ku sheega laakiin albukhaari saw xadiidka aad iyo aad buu muxuu ahay wuxuu ilaaliyaa munaasabaad dadka qaarkood qariibka oo ka qarsoona ayna garanaynin xadiid buu marka wuxuu ku sheegaa abwaab aan laga filanayn buu ku sheegaa wuu qaybiyaa xadiidka keliya buu bukhaari qaybiyaa qicaba meel ku sheegaa muslimse isagu sidaa mee xadiidkii halka baada ugu horeeya ku sheegaa marka wixii muxuu ahay riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa iyana halkaas ku sheegaa tadxaartiisuna ma aad uma badno sida bukhaari tartiibsa u badan tahay mxuu ahay takraartiisa u badan tahay isaga uma badna axaadiidtiisuna waxay u badan tahay axaadiid marfuuca oo wada mutasila u badan tahay sida bukhaari oo kale mucallaqaadka iyo mawquufaadka iyo maqduucaadka iyo aahaar farabadan badan badiya ma aha sidaasoo kale ma ah marka bukhaari isagu fawaa'id badan dhankaa waa la dheeryahay laakiin dadkii ka faa'idaysanaya berigoodii hore cummada eh, caaliyada lahaa bay aad iyo aad kolkaa xaggaas munaasib ahaay uga faa'iidaysan jiray laakiin dadkeennan kadoo kale hadda waxaad moodaa eh, iska jecelun muxuu ahaye ina cilmiga si suhuula ku qaataan inuu saxiix muslim diraasadiisu ay uga dhib yar tahay saxiixu albukhaari uga dhib yar tahay muqtasarka ninka alifay kitaabkan kada muqtasarka hadda marka aynu hayno ninka alifay isagu waxaa la yidhaahaa magaciisa kaamilka ah abu muxamed cabdulcaظiim ibn cabdilqawi almundiri wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa shan boqol iyo sideetan iyo kowdii dimashka ku dhashay wuxuuna dhintay kolkuu ahaa sanadku lix boqol iyo konton meeqay noqonaysaa da'diisa lixidan sagaal noqonaysa marka isagoo muslim ka dacwan isagoo muslim ah, ka cumri dheeraa yani cabdulcaiim iyo muxuu ahay axwaashiisa sida ahayd iyo xadiidka nabiga alayh salatu salaam sida u weynayn jiray iyo sidaan diraasadeeda ugu inqitaacin waxaad nagu filan hal xaadise oo keliya oo la sheego halka xaadise waxayd wiilkiisa ayaa dhintay baa la yidhi isagoo u jira daraasadii jira marka wiilkiisa tajhiiskiisa iyo dafnigiisa inta uu iman lahay xadiidkii maalinta uu baajin lahaa wuxuu ka fadilaali inuu dadkii u yidhaaho wiilkii ha la caaso isaguna marka daraasadiisa uu sii watay oo wiilkiisa janaasadiisa aanu ka qayb gelin radiallahu canhum marka labadaas nin weeyaan labada nin ee labada kitaabka marka kitaabkan eh, mukhtasarka ah saxiixu muslim oo marka waxaa weeyaan sida magaciisaba ka muuqata saxiixu muslim oo dhan ma aanu soo wada koobin saxiixu muslim qaarkii ayuu marka uu muxuu ahay ku gaabsaday isaga oo takraarkiina ka jaray asaaniiddiina ka jaray kitaabkiina kulligiisii axaadiidtiisii oo dhan kulligeed aan wada qorin ee kitaabkii marka mucdamkiisii un weeyaan marka taas macnaheedu waxaa weeyaan kitaabkii asalka ahaa lagagama maarmi karo kitaabka kale yani waa axaadiis baa ka maqan بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب لو باب الإيمان قول لا إله إلا الله عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس والناس tarjim yani uballq buu ka wada waxaan u kala tarjamayey u kala afcelinayay cabdullahi ibni cabbaas iyo dadka yani cabdullahi ibni cabbaas su-aalka dadka ay weydiinayaan ayaan soo gaadhsiinayay cabdullahi ibni cabbaas soo gaadhsiinayay ilan dadku waa fara badnaayeen jawaabkiisana waan dadkan gaadhsiinaya waan ku dhawaaqaya faaatathu imra'aة tas'l can nabid jar waxaa u timid haweeney oo weydiinaysa nabiiduljar ashuunka nabiidka lagu sameeyo nebiidka macnihiisu waxaa weeyaan nebiid waa faciil bimacnaha mafcuula weeyaan bimacnaa mambuud weeyaan waa <coughs> midho timir ama zabiib ama waxa tiin ama wax lamida sidaas oo kale oho biyo lagu qooyo weeyaan kaasaa nebiid la yidhaha marka biyahaas kolkay eh, ku milmaan ee macaanaadaan la cabo kaasaa nebiid la yidhaahaa marka nabiilka lagu sameeyo ashuumta lagu samaysto ma xaraam baa mise waa xalaal taasay weydiinaysay fa qaala markaasu wuxuu yidhi ibnu cabaas radia allahu canhumaa ina wafda cabdilqays cabdilqays waa qabiila min qabaa'il alcarab oo baxrayn ka timid weeyaan xagga khaliijka ka timid oo sanadkii wufuudda nebigu calayhi salaatu wasalaam ee u timid wufuuddii timid ka mid ahaa wafdiga marka jawaabkiibu xadiis buu warinaya cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu ku jawaabayaa ra'yiisa iskagama jawaabaye xadiid buu dad u sheegayaa haweenaydaas iyo ah, qofkii kale maqlaayaba isagoo markaa jawaabkii xadiidkaas uu laga helaayo wafdiga cabdulqays bu wuxuu leeyay ataw rasuul allahi salى اllahu alay slm rasuulka ilaahay bay u yimaadeen fa qaala markaasuu yahy rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man ilwafdu aw man ilqowm wafdigu waa aya mise raggu waa ayabu buu hi waa qolomaad tihin qaaluu markaasuu dheen rabiica rabiicaan nahay qabiilo kore oo weyn bay soo qabsadeen rabiicaan nahay rabiic iyo mudar waa labada qabiile carab ugu waaweyn carabta muxuu ahay carab shamaalka la yidhaaho taasaan nahay bay yidhaaheen fa qaala markaasu wuxuu yidhi marxaban bilqawmi aw bilwafdi raggu ha soo dhowaadeen buu yidhi ama wafdigu ha soo dhowaaduy hayra khazaaya walaa nadaama hayra khazaaya kuwa dulloobe iyagoon ahayn walaa nadaama kuwa qoomamoonay ku shallaayana aan ahayn oo xeladii dheeraday soo mareen aan ka shallaayaynin oo yani niman faa'iiday oo muxuu ahay guul iyo nicmo la noqonaya fa qaaluu markaasi waxay yaa rasuula allah innaa na'tiika min shuqatin baciida yani min naaxiyatin baciida beled fog baan kaaga nimaadna waina baynana wa baynaka hada alxaya min kufaari mudar waxaana inoo dhexeeya annaga iyo adiga dhexdeeda dhexdeenna ku jira qoladan tada gaalada ah mudar ah baa nagu dhex jirta iyagu rabiico weeye marka mudar baa ka sokaysa mudarna kolkaas waxay ahaayeen kufaar bay ahayn weli mayna soo islaamin wa inaa laa nastatiicu an naatiyaka ila fi shahri alxaraam kumana imaan karayna ilaa bil oo bilahaas shuhur xuruntaa ka mida mooyaane bilaha ashhuru xurumta ee afarta ah ee dadku nabaday ku kala dhaqmayeene la xurmayn jiray kuwa ukama soo dhex mari karaa kolka kalese colaad baa naga dhaxayso ma soo dhex mari karno fa murnaa biamrin faslin waxaadna fartaa amar oo waadix ana far nuqbiru bihi man waraa'ana aan u sheegno dadka naga dambeeya wanadkhulu bihi ljanna jannadana aan ku gallo amar waadixa ah oo aan qarsooni aynu ku jirin annaguna aan ku camalfalno oon jannada ku gallo dadka naga dambeeyana aan u sheegno noo sheeg qaala markaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi fa amarahum biarbacin afar buu faray wa nahaahum can arbacin afarna waa ka reebay afar xaalana wuxuu yidhi sameeya afar xaalana iska daayuu yidhi qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi amarahum biliimaani billaahi waxdah aliimaanu billahi waxdahu buu faray wa qaala wuxuuna yidhi nebigu alayhi الsalaatu wasalaam hal tadruuna ma aliimaanu billahi waxdah aliimaanu billahi waxdahu wuxuu yahay ma garanaysaan kolkuu biqada u horraysa faray ayuu u fasirayaa nebigu alayhi الsalaatu wasalaam laakin wuxuu horta iyagiibu weydiinayan ma garanaysaan aliimaanu billahi waxdahu wuxuu yahay qaaluu allahu warasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa garanaya yani ma garanayno weeyaan qaala markaasu wuxuu yihi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah iimaankiibu marka kaa ku fasiray marka tarjamada sidaanay u waafaqsan tahay xadiidka u waafaqsan tahay iimaankiibuu nebigu alayh salaatu salam wuxuu ku fasirayaa inuu yahay laa ilaha ila shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxammadan rasuulu llah wa iqaamu salaa salaada hagaajinteeda faray wa iitaa'a azakaat iyo wa iitaa'u zakaat labadaba waa noqonaysaa wa iqaamu salaati haddii la yidhaaho marka wuxuu noqonayaa wa iqaama salaati haddii lalaqa rabo amarahum amarahum biliimaani billah wa iqaami salaa marka saasay isugu xidhan yihiin ayb haddii uu iqaamu salaati la yidhaha sida halkan kada xarakaysanna waxay noqonaysaa wathani iqaamu salaa arrinkii labaada uu farayna waxaa weeye iqaamu salaa salaada hagaajinteeda salaada oo si toosan loola yimaado wa iitaau zakaa zakada bixinteedii wa sawmu ramadaan ramadaan bisha la yidhaha soonkeedii wa an tu'tuu khumusan min almaqnam kaasu marka waa mid shana shan bay noqonayaan marka an tu'tuu inaad bixisaan an tu'adduu inaad gudataan yani aada la timaadaan oo ii keentaan khumusan khumus aad ka gudataan min almaqnam haniimada wixii kolkaad gaalada la dagaalmitaan aad haniimo u heshaan khumus mxuah arbacata akmaaskiisina idinku qaybsataan khumusna aad keentaan marka waxaa horta hore wuxuu yidhi ibnu cabbaas radia allahu canhuma nebigu alayh isalaatu wasalaam afar buu faray buu yidhi wuxuuna sheegay shan buu sheegay marka mid dheeraadu ku daray wanahaahum wuxuuna ka reebay afar uu ka reebayna maxay ahaayeen can dubbaa qaraduu ka reebay qaraduu ka reebay yani can nabiidi dubbaa qarada nabiidkeeda ayuu ka reebay qara ooda weelkeeda in nabiid lagu samaysto yani muxuu ahaay nabiidka aan sheegaynay midhaha iyo biyaha laisku qooyey ah in lagu samaysto uu ka reebay walxantam xantamtana wuu ka reebay xantamkana marka waxaa wa aljiraar اlqudr ayaa la yidhaahaa mxu aha baashan hashuun oo dusha muxuu ahay laga mariyey oo midabkeedu u cagaaran yahay ayaa xantam la odhanay wاlmuzafat maxaa la laamiyeyna iyagana waa ka reebay waa ashuunka isagana laami dusha laga mariyey kaana waa ka reebay saddex bay marka noqonayaan riwaayada e, sidaas haddaan sheegnay qaala shucba wa qaal almuqayar shucba ibn اlxajaaj oo ruwaadda xadiidkan kada ka midaba wuxuu leeyahy waxaa suuroobaysay inuu yidhaaho almuqayar almuzafat miyuu mise almuqayar labadaana waa isla macno qaar iyo zifti labadaba waa isku mid oo geedkan baalkan kada laamiga la yidhaah weeyaan marka almuqayar iyo almuzafat midkooda macnooda waa isku mid almuzafatna waxa almaطliyu bizift walmuqayarna waxa almaطliyu bilqaar qaar iyo ziftna labadooda waa laamiga marka midka la laamiyey weeyaan manihi marka raawigii baa wuxuu kala shakeeyey labadaa lafdi midku ku dhawaaqay labadii lafdina waa isla macno wa qaala wuxuuna yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam ixfaduuhu xifdiya waakbiruu u warrama man wara'akum dadka idinka dambeeyana u sheeg wzaada bnu mucaad ibnu mucaad oo isaguna ruwaadda ka ah, wuxuu ku daray fii xadiidihi can abiihi uu ka warinaya wuxuu ku daray qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lilashaji dakhare nin wafdiga ku jiray oo dakar lahaa buu nebigu alayhi salaatu wasalaam ammaanay lilashaji dakari wuxuu ku yihi ashaji cabdilqays wafdiga cabdilqays dakharihiisii ninkii dakaraha la socday buu wuxuu ku yidhi inna fiika lakaslatayni laba arrimood baad leedahay yuxibuhum allahu alla uu jecel yahay alxilmu dulqaad iyo walanaatu kaadsiin deganaansho iyo kaadsiinya labadaas aad leedahay waa ammaan marka ninkaas nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ammaanayo ayb ninkaasuu nebigu alayhi salatu wasalam wuxuu laaxiday markii wafdigii ay yimaadeen bu waxaa la sheegay inay wafdigaas aada iyo aad xiise ay nebiga ugu qabeen ayay awrtay iska soo daadiyeen awrtii oo taagtaagan awrtay fuushanaayeen oo taagtaagan bay ka soo boodboodeen markay nebiga salaam kula soo orteen ninkaasay u tartiib awrkiisi u fariisiiyey oo awrkii furay oo dharkii iska bedelo dhar nadiifa soo xidhay si tartiib isa u socda nebiga alayh isalaatu wasalaam u markaasuu nebiga alayh salatu wuxu uhi laba xaaladood ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin ayaad leedahay oo muxuuha dulqaad iyo deganaansho ah markaasuu wuxuu yihi ma ilaah baa igu abuuray mise anaa iska yeelyeelay oo iska doondoonay markaasuu yidhi ma ilaah baa kugu abuuray markaasuu ilahay ku xamdiya uu yihi ilaah igu abuuray oo dabci iga dhigay laa xaalo ilahi rasuulkiisa ay jecel yihiin ilaahaas ammaan leh can abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalama kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowman baarizan linnaas maalin buu ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam dadka kii baaris ah, yani dadka dhex fadhiya ee aan gurigiisa ku jirinee dadka dhex fadhiya buu ah fa ataahu rajulu nin baa u yimid yani malag nebi iska soo dhigay baa u yimid fa qaala markaasuu yidhi yaa rasuula allahi ma aliimaan iimaan maxaa la yidhaahaa qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa liqaa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bilbacdi alaakhir iimaanka saasaa la yidhaha buu marka nebigu alayh isalaatu wasalaam waa inaad ah, rumayso alla rumayso wujuudkiisa iyo sifaatkiisa iyo kulli aada rumayso asmaadiisa iyo waxa allo wuxuu ilaah leeyahay o dhan aada u rumayso oo siduu ilaahay kaga warramay ama rusushiisa ay kaga warramtay aada u rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa inaad rumayso iimaanka marka malaa'igta la rumeeyaana waa laba nooc weeyaane iimaan ijmaaliha iimaan tafsiiliya iimaanka ijmaaligu waxa waa in la rumeeyo inuu ilaahay leeyahay makhluuqaad malaa'ig la yidhaaho iimaanka tafsiiligiihina malaa'igta ilaah uu kitaabkiisa magacyadooda ku sheegay ama rasuulka ilaahay sunnadiisa uu ku sheegay in mid walbaba gaar inuu nebi yahay loo aqoonsado jibriil inuu nebi yahay hebel inuu nebi yahay saa loo aqoonsado ayb wa kitaabihi yani kutubihi kutubtiisana waa inaad rumayso iyaguna waa sida oo kale ijmaal iyo tafsiil ayaa loo rumeeyaa ijmaalkuna waa inuu ilahay kutub soo dejiyey waa in la rumeeyo tafsiil ahaanna wixii muxuu aha nusuus ay ku soo aroortay in kitaab hebel ilahay uu soo dejiyo waa in iyagana la rumeeyo wa liqaa'ihi alla kulankiisana waa inaad rumayso ee qiyaamaha aad rumayso wa rusulihi rusushiisana waa inaad rumayso oo iyagana muxuu ahay iimaankoodu waa ijmaal iyo tafsiil buu kale iyo ijmaal ahaanna waa inuu ilahay rusul soo dira waa in la rumeeyo tafsiil ahaanna wixii rusul ahe la magac dhabay sunnada nebiga alayh isalaatu wasalaam ku sugnaatay ama kitaabka rabbi ku sugnaatay waa in mid walbaba nebinimo loo aqoonsado wa tu'mina waa inaad rumayso bilbacthi alaakhir isa soo bixinta dambe waa inaad rumayso qadar marka kuma jiro riwaayadantada an tu'mina bilqadari riwaayadantada kuma jirto laakiin riwaayadii cumar ee bukhaari uu wariyey taasaa ku jirta ayb qisadantadii iyo qisadii cumar uu wariyey labadaas la macno weeyaan marka abu hurayrana sibuu u warinaya cumarna sibuu u warinaya qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana ninkii malagii ninka iska soo dhigay ba wuxuu yidhi yaa rasuula allah ma alislaamu islaamnimana maxay tahay qaala alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bihi shay-a waa inaad alla caabuddo keliga caabuddo oo waxana aadan ilaahnimada la wadaajinin wa tuqiimu asalaata almaktuuba salaada faradka ana ee salaada la waajibiyeyna aada hagaajiso si hagsan ula timaado wa tu'addi azakaata almafruuda aad gudato zakada la waajibiyeyna aada gudato wa tasuuma ramadaan ramadaanna aada soonto ayib wa taxuja albaytana marka riwaayadantadi kuma jirto waa riwaayati lakin waxay ku jirtaa riwaayatu cumar radia allahu canhu qaala yaa rasuula allah ma alixsaan ixsaanna maxaa la yidhaahaa qaala an tacbud allaha kaannaka taraahu alla inaad u caabuddo sidii adigoo arkaaya haddaad arkaysa u jeeddo sidaad uga cabsan lahayd ee cibaadadiis u hagaajin lahayd sidaa waa inaad alla u caabuddo fa innaka adigu ilaa taraahu haddii aadan arkaynin fa innahu yaraaka isagaa qaala yaa rasuula allah mata saaca qiyaamuhu waa hadma hadmuu qiyaamuhu dhacaya qaala markaasuu nabiguna alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi malmas-uulu canha kan la weydiinayaa ma aha biaclama ku uga aqoon badan mina saa'ilka weydiinaya anigana ad i weydiinaysaayo kama aqaano adiga intu ahay ee i weydiinaya marka sidaadan adigu u aqoonin baanan aniguna u aqoonin wey macnihi markaas waxaa weeye labadaas isu hadalkaas islihina waa ambiyada ilaahay nebiga ugu weynaa iyo malaa'igta ilahay malagga ugu weynaa labadaa makhluuqaad ilahay ugu cilmi badnaa weeye marka labadaasi haddayna aqoonin marka ay qiyaamu dhacayo wax kaloo garan karaa marka waa inaanu jirin makhluuqaad ayb qiyaamu marka inuu dhacayo waa in yaqiin weeye waa in la rumaysto inuu dhow yahayna oo adduunyadu xagga hore u badatayna iyaduna yaqiin weeyaan laakiin adduunyada inta ka hadhay iyo qiyaamuhu marka sanadku uu dhici doono ilahun baa garanaya walakin sauxadiuka an ashraaiha yani can calaamaatiha calaamooyinkeedaasee kuu sheegi doona idaa waladat ilamatu addoontu markay dhasho rabataha rabbaha sayidkeeda markay dhasho fadaaka min ashraaihaa calaamooyinkeedii buu kaas ka mid yahay ayib siday sayidkeedii ku dhalaysayna waa inagii kitaabkii kale ku sheegnay inay laba mufasiriin mushaarixiintu ay ku sheegeen laba tafsiray u sheegaan mid waxa weeye cuquuqu badan doono aakhiru zamaanka cuquuqa badan doono ilmihiibaa hooyadii wuxuu ula dhaqmi doonaa sidii isagoo addoontiisa ay u leeyahay oo kale ay tahay markaasaa laga dhigay sidii waxay sayidkeedii lahaa ay dhashay oo kale midda kalena waxaa inuu tasarigu uu badan doono iyo is-addoonsigu uu badan doono oo muxuua haweenku jawaaridu ay ragooda lehe sayidyaalkooda ay maalikiintooda ay ilmo u dheldheli doonaan oo marka ilmihii ay dhashay nin kale ilmaha u dhashay sidii isagu u leeyahay oo kale uu yahay wa idaa kaanat alcuraatu markay noqdaan kuwa qaaqaawan alxufaatu ee kaba hala ru'uusa annaasi dadka madaxdiisa markay noqdaan dadka reebaadiyaha ee kaba hala ee qaaqaawan ee fuqaradii marka xaalka intuu isbedelo ay iyagu madax noqdaan fadaaka min ashraaihaa kaasuna calaamaadkeedii buu ka mid yahay wa idaa tataawala markay ku dherartamaan ricaau lbahmi maqasha kuwii jiraayey kuwii baadihi ahaa ee xoolaha jiraayay markay noqdaan isula dheertamaan fil bunyaani guryaha hebel baa hebelka cimaaro dheer iyo hebel anaa ka cimaaro dheer iyo waxaas ay isugula faantamaan yani dadkii reer baadiha ahaan jiray ee waxaraha iyo baraarka iyo waxa dhaqi raaci jiray marka intay reer magaalo aqniya ay noqdaan ay gurya dhaadheer dhistaan isugula faan ay guryaha ugula muxuahay u dhistaan kolkaasun fadalika min ashraatiha calaamaadkeedu ka mid yahay fii khamsin shan bay arrintan ku dhex jirtaa ka mid tahay laa yaclamuhuna ila allah alle mooyaane wax kale yaqaano aanay jirin shan arrimood oo alle u yaqaano bay tani ka mid tahay marka ilaahun baa iyadana yaqaano wey uma tala sala allahu alay sl nabigu wuxuu aqriyay aayaddan uu aqriyay shantii xaaladood ka hadlaysa in allaha cindahu cilmu saaca wa yunazilu lgayta wa ma fi larxaam wma tadri nafsun maada tagsibu gadaa wma tadri nafsun biayi ardin tamuut in allaha caliimun khabiir aayaddaasu aqriyey oo daliil ahaan marka shantaas mafaatiixu lgayb la yidhaaho ee ilaahuna u yaqaanay makhluuqaad kale ayna aqoonin shantaa aayaddan tad ay ka hadashay weeyaan in allaha cindahu cilmu saaca yani qiyaamaha goortu dhacay ilaah baa og wayunazilu lgayf roobkana isagaa soo dejiya waqtuu roob imaanayana isagun baa garanaya wayaclamu ma fi larxaam waxa raximka ku jirana isagaa og wuxuu yahay arxaamta oo dhan waxa ku jira isagaa wada og arxaamu lbahaa'im walxasharaat mxaa ah, walaadamiyaat kulligood waxaa ku jira ajinada ku jirtaana waxay tahay isagaa yaqaana axwaashooda dhan kulligeedooda yaqaana wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu hadaa qofina beri wuxuu samaynaya ma garanayo wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut qofina muxuu ahay dhulku uu ku dhimanayo ma garanayo shantaasay marka ka mid tahay uma adbara arajulu ninkii baa tegey faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi rudduu calaya arajula ninki isoo celiya igu soo celiya ninkii faakaduu waxay qaadeen yani ninkii bay ka daba tageen liyaruduuhu inay soo celiyaan waxay bilaabeen isku shuqliyeen inay ninkii soo celiyaan falam yarow shay-an wax ma ayna arag ilan xaaladiisii malakiyada aha u noqday koladu xaaladiisa malakiyada suuradiisa malakiyada u noqdana muxuaha bani aadamku maarkaayaan hortii horena wuu isa soo suureeyo nin iska soo dhigay ninkaa iska soo dhigay iyo kayfiyad u ahaana xadiidkii cumar riwaayadiisa ayaa mxuaha si fiican u tilmaamay qaala rasuulu llahi sala lla alay slm markaasu nebigu wuxuu yidhi haadaa jibriilu kanu waa jibriil ja'a yimid yucallimu nnaasa dadka inuu baro diinahum diintooda inuu baro liyucallima annaasa dadka inuu baro diinahum diintooda inuu baro marka diintii afartaas ayuu ugu soo koobay iimaan iyo islaam iyo ixsaan iyo qiyaamaha iyo calaamaadkiisa afartaas ugu soo koobay marka afartaas inayna marka wax ka baxsan oo aanay jirin diinta oo dhan afartaa ku kooban tahay uu marka xadiiku sheegaya diintoodii inuu baro min diinihi ma odhan bacda diinihi ma odhanin diintoodi wax ka bara ma odhanina diintoodii dhan inuu baro diinta oo dhan bay marka xadiikaasi kusoo eh, xadiikaasna ku kooban tahay وعn سعيid بن المسyب radي الlahu عanه ibn اmusayb iyo ibn اmusayib labada midka adoonto سعيid بن المسyب بn xزm almkزumi raximah الlah isagu saciid waa taabici aabihiis almusayib ibni xasni la ydhaah iyo awowgiisaas axasni la ydhaaho labadaas ayagu marka laba laba صaxaabiya weeyaan qaala aabihiisa wuxuu yidhi musayib lamaa xadarat abaa طaalibin اlwafaa abu طaalib markay ku soo degtay oo ku timid geeridii yani uu sakaraadayey jaءahu waxaa u yimid rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay baa u yimid fawajada cindaha hortiisa wuxuu ka helay oo la joogay abaa jahlin wa cabdullahi bna abi umaya ibn muiira cabdullahi bni abi umaya ibn lmugiira oo abu aalibna abti uu yahay oo ina abu aalib dhashay iyo abu jahl iyo rag lamida ayaa meeshaa joogay oo kulligood wada banu lmugiira bnmugiirana abu aalibna abtigiisa ahaayeen iyo cabdullaahi baa reer abtigood bay ahaayeen faqaala rasuulu llahi sala la ala sl rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi yaa cam adeerow qul laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu dheh kalimatan eray dheh ashhadu laka biha cinda allah alla agtiisa aan kuugu marag furo oo aan kuugu shafaaco qaado siday riwaayad kaleba caddeeyeen kelime aan ilaah agtiisa kugu marag furo oo ilaah agtiisa kugula doodo aan kugu shafeeco can saciid bni اmusayibi can abiihi radia allahu canhu qaala lama xadarat abaa aalibin اlwafaa abu aalib markii geeridii u timid ja'ahu rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa u yimid fawajada cindahu abaa jahlin wa cabdallahi bna abi umaya bn lmugiira wuxuu agtiisa ka helay abu jahl camr bni hishaam ibni lmugiira iyo muxuu ahaaye cabdullahi bn abi umaya ibn اlmugiira laba ninoo ilma adeeraa ah weeyaan ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam cabdullahi radi allahu canhu goortii dambe waa soo islaamay caamul fatx buu soo islaamay laakiin abu jahl waa ninka la yaqaan faqaala rasuulu llahi sala la sl rasuulka ilahi baa wuxu uhi yaa cam qul laa ilaha ila allah laa ilaha illa allahu dheh kelimatan eray dheh ashhadu laka biha cinda allah alla aan kuugu markhaati furo oo inaad mu'min tahay iimaan ku dhimatay ilahay agtiisa aan kaagaga mara furo oon kaagaga shafeeco qaado faqaala abu jahli wa cabdullahi bni abi umaya abu jahl iyo cabdullahi bni abi umaya baa waxay yidhaaheen yaa abaa aalib atargabu can millati cabdilmualib ma waxaad nacaysaa diinta cabdilmualib miyaad nacaysaa waad ka tegaysaa falam yazal rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi ba waxaanu ka zuulin yacriduhaa calayhi inuu u bandhigo uu hadalka ku celceliyo adeer laa ilaha illa allahu dheh uu yidhaaho wa yuciidu lahu tilka almaqaala hadalkiin marka isaguna hadalkii kusoo celceliya buna ka zuulin iyaguna hadalkii un bay iyaguna ku celinayaan mar diinta cabdilmuطalib baad nacaysaa xataa qaala abu aalibin ilaa abu aalib uu ka yidhi aakhira maa kallamahum wuxuu ugu hadlo kula hadlo tii ugu dambaysay uu ka yidhi huwa calaa millati cabdilmuطalib isagu diintii cabdilmuطalib buu ku sugan yahay ay yani ana buu leeyahay markaas waxaa weeye raawiga ayaa muxuu iska duweeye oo kelimada kufriga ah wa waa diiday an yaquula laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah inuu yidhaah waa diiday oo marka wuxuu ku dhintay shirkigaasu ku dhintay walciyaadu billah faqaala rasuul llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi amaa wallahi ilaah baa ku dhaartay la astaqfiranna laka ilah baan dambi dhaaf kaaga dalbaayaa maa lam unha canka haddii aan layga kaa celinin in alle intaan ilah iga kaa nahyeninba ilah o adeerka u dambi dhaaf baan dhahaya faanzla allahu caza wajala ilah baa wuxuu kusoo dejiyey ma kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim uma banaano oo maleh ma heli karaan nebigi iyo mu'miniintu toona inay dembidhaaf ilaahay uga dalbaan dad mushrikiin ah intay u caddaatay inay muxuu ahaaye ahlunaar ay yihiin oo shirki ku dhinteen khalaas marka waa laga reebay wa anzala allahu tacaala ilaahna wuxuu kusoo soo dejiyey fii abi aalibin abu aalib ilah wuxuu kusoo dejiyey faqaala lirasuuli llahi sala la alay rsulka ilahi wuxuu ku yidhi ilah ku yidhi inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin taasuu ilahay kusoo dejiyay nebigan alayh isalaatu wasalaam adigu ma hanuunin kartid qofkaad jeceshahay adigu ma hanuunin kartid ilaah baa qofkuu rabo hanuunin kara ayb aayad kale ilaah nebiga alayh salaatu slam wuxuu ku yidhaahaa wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim aayaddanna wuxuu leeyay adigu ma hanuunin kartid qofkaad jeceshahay ma hanuunin kartid marka waxay labada aayadood iskama hor imanayaanoo hidaayada laba nooc oo idi waa irshaad dilaala weeye tusin ha tusiyo taas marka nebigu alayhi salaatu wasalaam waa kari karay waana tuu yeeli jiray ilaah uu u qirayo waa middaas waa u caddayn jiray dadka xaqa nebigu alayhi salaatu wasalaam midna waxaa weye isaalu hidaaya ilaa ilaa qalbi shaks qalbi qofkao qalbigiisa hidaayadii la geliyo weeyaan taas marka ilahun baa kari kara ilaah keliya ay ku aasraay marka xadiidkanu wuxuu tusinayaa kelimadaas laa ilaaha ila allahu ah qofkii yidhaaha walow fi aakhiri laxdati uu yidhaaha inay anfacayso abu aalibna markaa sidaas ugu dhintay muxuu ahaay gaalnimadaas ugu dhintay walciyaadu billah waa diiday kolkaas isaga oo xaalka sakaraat ku sugan hadduu laa ilaha illa allahooda ah odhan lahaa mu'min buu ku noqon lahaa waa rumayn abu aalib marka sida la ogyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu saadiq yahay waa uu ogaa oo waa difaaci jiray oo aada u taageeri jiray laakiin cinaad iyo waxyaalo uu ceeb uu isagu u malaynaya kacabsiga ayaa ka celiya inuu iimaanka la yimaado marka waxaa weeyaan cilmi oo keliya oo aanu ictiraaf iyo idcaan aanu la jirin kuma filla iimaan kuma filla qofkii hadduu garanayo diintantada inay xaq tahay laakiin uu muxuu ahaaye haddana u hoggaansamayno aanu diintii gelaynin ogaanshaha uu og yahay inay diintaynu diin xaqa ay tahay kuma filla inuu mu'minku noqdo baabu umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaaha ila allah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa tuwaffiya rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahi markii uu waistuklifa abubakr bakr la doortay bacdahu nebiga alayh salat slam dabadii wa kafara man kafara min alcarab ay gaaloobeen intii gaalowday carabta ka mid ah ay gaaloobeen oo carabta badankeedoo dhanina ahaa kolka maka iyo madiine iyo iyo muxuu ahaaye meel mantiqo baxrayn ka mida saddexdaa mooleed moo intii kaleo dhan dadka gaalnima isugu dhaceen qaala cumar bnu lkhaaabi radia allahu canhu cumar bnu khaaab bali abi bakrin radi allahu canhu wuxuu ku yidhi kayfa tuqaatilu nnaasa waqad qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah see dadka ula dagaalamaysaa isagoo rasuulka ilaahay uu yidhi waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay ka yidhaahaan laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahuna way yidhaaheen faman qaala laa ilaaha illa allah qofkii laa ilaaha illa allahu yidhaahaa faqad casama minii maalahu wa nafsahu wuxuu iga manciyey kolkaas maalkiisii waa iga manciyey naftiisiina waa iga manciyey ilaa bixaqihi ereygan laa ilaha illa allahu xaqiisa mooyaane wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna allay raacsan tahay isagoo sidaa nebiga alayhi salaatu salaam uu yidhi see dadka ula dagaalamaysaa dadka waa cumar kolkaa abubakr ku caaridayay dagaalkooda uu alaykum salaam waraxmatullah seed ula dagaalamaysaa ma ayn ahayn dadkii murtadiinta ah ma ayn ahayn ahlan qofkii murtadka ah laa ilaha illa allah ma odhanayo kolkaas ee wuxuu aa dadkii maanicu zakaadka ahaa carabtii lagu kala dilaacday oo qaar waxay yidhaaheen diintii oo dhan ba waa ka noqdeen oo waxay u maleeyeen kolba hadduu nebiga diinta la yimid uu geeriyooday inay diintii baaba'day oo khalaas diintoodii marka abbayaalkoodii ee shirkoodii bay ku noqdeen kuwaa la dagaalankooda marka cumar kuma caaridsanin abubakr qaarna waxay yidhaaheen waxay u maleeyeen inay zakada nebiga mooyaane qof kale inay zakada u dhiibaan aynayna waajib ayna ahayn markaasay zakadii ceshadeen salaadii waa tukanaynaa shahaadadii waa la imaanaynaa xajki iyo ramadaankii iyo waa la imaanaynaa laakiin zakadii bacda rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ma bixinayna yidhaaheen kuwaa weeyaan marka kuwa abubakr inuu la dagaalamo goostay ee cumarna uu ku caaridayo fa qaala abubakr abubakr ba wuxuu ihi radia allahu canhu wallahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazaka ilaah baan ku dhaartay inaan la dagaalamayaa qofkii kala sooca salaada iyo zakada kala sooca oo midna yidhaaho waa la imaanaya midna la imaan maayo yidhaahaa faina ina zakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqii maalka wallahi low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam laqaataltuhum calaa mancihi ciqaal laba macnaa labadaba ciqaal la yidhaahayo jilibxidhka geela lagu jilibxidho ciqaal baa la yidhaahaa dufcada kolkaa la bixiyana waa la yidhaahaa yani dufcada hal dufca oo yani hal sano zakadeed keliya hadday ii diidaan inay mxu len ciqaalka mxuaha xarigga lama bixiyo zaka looma bixiyo marka ciqaalkaas macnahan kada dambena baa lagu fasiraayo hadday hal sano waxay bixin jireen un ay ceshadaan la yidhaha sanaadka kale waan bixinaynaa sanadkan u naga dhaar kole ku taabi kama yeelay ayb riwaayada haddii lagu fasiro marka qaalka lagu fasiro midkii xadhig ahaa lagu fasirana yani waxaa weeye adfah shay buu ka wada walow wax zakada isagu gudayaba yaanu ahaanin wax uu nebiga u keeni jireen oo zakanimo zakada ay soo raacin jireen oo taafihba ah ataa xadhigna ha aada hadday ceshadaan oo kula dagaalamaya faqaala cumar radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi fawallahi maa huwa ma aha arrintu ma aanay ahayn ilaa an ra'aytu allaha inaan arkay ilaahay inuu qad sharaxa uu waasiciyey sadra abibakrin abubakr sadrigiisa yani shakiga inuu abubakr ilaahay ka qaaday oo abubakr arrintaas uu muxuu ahay go-aan ka gaadhay markaan ogaaday lilqitaali dagaalka inuu ilaahay laabtiisa u sharxay markaan ogaaday carabtu yaan waxaan gartay annahu xaq in arrintaas arrintuuba ilaahay abubakr ku dhaqaajiyey inay arrin xaqa tahay ayaan garto markaa waa ku raacay وعn iبni cmr radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam umirtu an uqaatila الnaas waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo xatىa yashhaduu an laa ilaha ilا اllah وana muxamada rasuulu الlah وayuqiimu الصalaaة وayu'tu الزakاة ayb riwaayadantada marka waa riwaayadii hore ka awsacsan riwaayadii hore xataa yaqulu laa ilaha illa allahu keliya ahay tanuna marka waxay ku dartay iqaamu salaa iyo itaau zakaada ayb marka abubakr arrinta uu goostay ijtihaadkii xaggiisa on keliya mayna ahaydee nebiga alayhi salaatu wasalaam ayuu haystay oo dadka muxuaha salaadda hadday diidaan salaadda ma tukanayna ay yidhaahaan waa in lala dagaalamo hadday muxuu ahay zakadii ceshadaanna ah, lala dagaalamo waa naskii nebiga alayhi isalaatu wasalaam faidaa facaluu markay hadday sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha yani bixaqi laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah xaqeeda mooyaane si kale dhiigoodii iyo maalkoodii xaraam iga noqonaya laakiin iyagoo muslimiin haddana ah dhiigoodii xaq min xuquuqi laa ilaha illa allah hadday galaan waa bannaanaanayaan maalkoodina waa bannaanaanayaan sida qisaasta iyo muxuu ahaaye zinada iyo muxaarabada iyo waxyaalahaas oo kale dilka keena qofkii kale waa la dilaya ayb wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna ilah bay la jirta baabu man qatla rajula min alkufaar bacda an qaala laa ilaha illa allah laa ilaha illa allahu intuu yidhi ka danbow nin awal hore gaal ahaan jiray haddii marka qof uu dilo muxuu arrintiisa noqonaysaa can ilmiqdaad ibni اlaswadi radia allahu canhu almiqdaad ibni camri weeyaan magaciisa kumanow laakiin imiqdaad ibni اlaswad waa iskaga shuuroobo ninkii soo korsada alaswad ibni cabdiyaquufi lo odhan jiray ee xaliifkiisa uu ahaa wiil ka soo dhigtay yaa la yskaga nisbeeya marka hore jaahiliya laakiin la gooyey tasmiyadaas oo kale haddii muxuu ahaaye abtir ahaan laga wado waa mamnuuca waa kii islaamku waa gooyey udcuuhum liaabaa'ihim huwa absatu cinda allah waa ka ilaah yidhi marka ninkan aabihii ma aha laakiin arrin iska mashhuura bay noqotay oo iskaga caanbaxay oo hadda inuu wiilkiisii yahay oo loogu abtiranayo lagama wado almiqdaad ibni camrina waa la yidhaahaa waa magaciisa xaqiiqada ah abtirkiisa xaqiiqada ah weeyaan almiqdaad ibn اlaswadna waa la yidhaahaa ninkii soo korsaday annahu qaala yaa rasuula allah ara'ayta iga waran in laqiitu rajula min alkufaari haddaan la kulmo nin gaalada ka mida yani dagaal aan iskagala hor nimaadno faqaatalanii uu ila dagaalamo fadaraba ixdaa yadaya bisayf faqatacahaa labadayda gacmood inta intuu saabta u dhigto uu gooyo uma laada minii bashajara geed uu igaga gabbado faqaala uu yidhaaho aslamtu lilah ilah baan u islaamay uu yidhaaho afa aqtulhu ya rasuula allahi bacda an qaalaha intuu yidhi laa ilaha illa allahu yidhi kadanbow ama aslamtu lilahi uu yidhi ma dilayaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl markaasuu rasuulka ilahi wuxuu yidhi laa taqtuluu ha dilin qaala miqdaad baa wuxuu yidhi faqultu ya rasuula allah inahu qad qaطaca yadii gacantaydu gooyey uma qaala dalika hadalkaasuu yidhi bacda an qaطacaha intuu gooyey kadanbow afa aqtuluhu ma dilaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa tqtulhu ha dilin fain qataltahu haddii aad disho fainaka bimanzilatihi qabla an taqtulahu intaadan dilin oo kelimadaan aan ku dhawaaqin halkuu joogay baad joogaysaa wainaka halkaad joogtay ayuu joogayaa wainaka adiguna bimanzilatihi heerkiisi aad joogaysaa qabla an yaquula kalimatahu latiqa ereygii uu yidhi intaanu erin heerkuu joogay baad adiguna joogaysaa ayib heerkaad adigu joogtay buu joogayaa intaadan dilin ka hor aad joogtay yani isagu macsuumu dam weeye adiguna kolkaa macsuumu dam baad ahayd adiguna heerkiisii baad joogaysaa intaanu kelina ah ku dhawaaqin uu joogay ee mushrik buu kolkaa ahaa marka adigu mushrik baad noqotay ma aha arrintan ee waxaa weeyaan muxuu ahaa mubaaxu dam buu kolka ahaa adigu kolkaa mubaaxu dam baad noqonaysaayo waa lagu kisaasi karaa marka ayb miqdaad marka wuxuu weydiinayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrin aan dhicin ayuu weydiinayaa hadday taasu dhacdo ka warran ayuu leeyahy arrin sidaasoo weli aan dhicin in laga hortago oo la waraysto haddii arrintaasu ay tahay arrin mumkina ay tahay oo dhici karto oo qofku inay qabsato ay suurowdo oo xukunkeeda marka inuu sii aqoonsado kolkay qabsato wuxuu ka yeeli lahaa inuu aqoonsado daraadda uu doono kolkaas taasu mubaaxa weeyaan laakiin waxyaala aan dhici karin oo mustaxiilbaba ama mustaxiil u dhow oo qariib ah su-aalahooda weeyaan nooca nebiga alayh salatu salaam uu diidi jiray oo necbaa ka kale marka miqdaar waa ku kumanaa oo nebiguna alayh salaatu wasalaam waa uga jawaabay ama alawsaaciyu wabnu jurayjin fa fii xadiidihima labadaa nin waa ruwaaday ka mid yihiin alawsaaci cabdiraxmaan ibni camr ayaa la yidhaha magiciisa alawsaac nisbatun ilaa xay awsaac la yidhaaho oo magaalada bayrod oo ku aarsan yahay ninkan alawsaaci uu ku dhintay xaafad ku taalla awsaac la yidhaha baa loo nisbeeya ibnu jurayjna magaciisa waa abdilmelig cabdilcaziiz ibn cabdilmelig mise cabdilmelig ibn cabdilcaziiz cabdilmelig ibn cabdilcaziiz ibni jurayj ayaa la yidhaha labadan waa laba ninoo taabiciyiin oo ruwaadda xadiidka ka mid a ah. qaala labadaasu mid walba xadiidkooda waxay ku yidhaaheen wuxuu yidhi aslamtu lilah wa amaa macmar macmar ibnu rashid isaguna ruwaadda ka mid ihina fafii xadiiihi xadiikiisa waxaa ku sugnaa falama ahwaytu yani markaan madadtu ilayh bisayf markaan ula jeedsaday sayfta ula jeedsaday liaqtulahu inaan dilo yu qaala wuxu uhi laa ilaha illa allah marka riwaayada qaarkood waxay leedahay aslamtu lilahi buu yidhi riwaayaduna waxay leedahay laa ilaha illa allah buu yidhi an usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal usaamata bni zayd ibni xaarita ibni shuraxbiil radia allahu canhum saddexdooduba waa saddex saxaabi zayd iyo aabbihiis oo mxuah usaama iyo aabbihiis oo zayd ah iyo shura eh, mxuu ahay xaarisa saddexduba waa saddex saxaabi qaala bacaanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fii sariya rasuulkii ilaahay baana diray fii sariyatin mqidca yar oo jeiska ka mida ah oo nebiga alayh salatu slam aanu la soconin ayaa sariya la yidhaahaa fasabaxnaa waxaan ku waabarinsanay alxuruqaat nimanka xuruqaat la yidhaaho waa qabiila qabail carab ka mid a ah, min juhayna qabiilada juhayna qabiilo ka mid a ah xuraqaat la yidhaaho ayaan waa berigii weeraray fa adragtu rajula nin baan soo gaadhay oo gaaladii ka mid a ah, faqaala markaasu wuxuu yihi marka inaan dila doonay laa ilaha illa allah fatacantuhu markaasaan tumaatiyey waranka ku tumaatiyey oo aan dilay fawaqaca fii nafsihi min dalika arrintaasa naftayda kaga soo dhaceen shaki baa goortii dambe i galay isagii nin kaloo ansaari baa ninka wada raacdaynayo markuu laa ilaha illa allahu yidhi buu kii ansaarigaana ka joogsaday oo usaamana uu dilay ninkaasuna horta hor dadka muslimiinta aada u laayay fadakartuhu linabiy sala allahu alay slm nabigaan u sheegay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi qaala laa ilaha ila allahu waqataltahu laa ilaha ila allah buu yidhi waana dishay yani waa ku canaananayaa nebigu alayh isalaatu wasalaam qaala usaama wuxuu yidhi qultu ya rasuula allah inamaa qaalahaa khawfan min asirax wuxuu u yidhi hoggan ku cabsan yaan lagu dilin bula dilkaad kaga baxsatid bula ka dhab ma ahayn qaala markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afalaa shaqafta can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyday xataa taclama ilaa aad ka ogaato aqaalahaa am laa inuu sidaa daraaddeed u yidhi aanu u odhanin inay ka dhabahay inaad kala ogaato caqligiisu ujaxweeday yani maxaa laga wadaa qalbigiisa maxaad u jaxweeday maxaad arrintiisa u hubsan weyday oo wax qalbigiisa ku jira aad u ogaan weyday ead ugu degdegto ood dib u dishay marka inuu munaafiq yahay oo kelimadaas uu dilka un kaga baxsanayay iyo inuu xaq u yidhi aadaad kala ogaato maxaa u famaa zaala ma aanu ka zuulay nabiga alayhi salaatu wasalaam yukariruhaa inuu ku celceliyo laa ilaha illa allah intuu yidhi baa dishay uu ku celcelinayay yukariruhaa calayhi inuu igu celceliyo aanu ka zuulin xataa tamanaytu ilaahan ka tamaniyey annii aslamtu yowmaidin inaan maalintaa un soo islaamo wixii kale ka horreeyey camalkayga iyo islaamnimadaydii iyo jihaadkii iyo wixii o dhan inuu bilaash intuu noqdo aan maalintaa un soo islaamo oo dembinka si aan uga baxsado walow camalkayga horaaba iga baabi'e ayaa ka tamaniyey qaala faqaala sacdun sacdi baa wuxuu yidhi sacdi bn abi waqaas yaa wuxuu yidhi wa ana wallahi usaama hadalkan kada wuxuu yidhi markii dagaalkii cali iyo muxuu ahay iyo dadkii mukhaalifiinta ee khilaafsanaa uu dagaalkii dhex maraayey ayuu hadalka kada yidhi oo dagaalka inaanu labada qolo danna aanu raacaynin oo hadalka intuu nabigu alayh isalaatu wasalaam uu yidhi axaadiidadaas ay qabsatay ka kadanbow qof laa ilaha illa allahu yidhaha sina aan u dilaynin ayuu sheegay markaasu sacd ibn abi waqaasna isaguna leeyahay anna silaa usaama u yeedhay baanana yeelaya sacdi iyo usaama labaduba waxay ahaayeen marka dadkii aan labadii qaybood mid aan raacinin dagaalkaa ka qayb gelin qaala sacdun sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi wa ana wallahi laa aqtulu musliman aniguna muslim dili maayo xataa yaqtulahu ilaa uu ka dilo dalbutayn ninkaas caloolay caloosha yani usaama usaama ibn zayd ka yani waa calool weynaa ilaa ninka caloosha weyne uu ka dilo nin muslima ana dili maayo qaala faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alam yaqul illahu tacaala ilah soo odhanin waqaatiluuhum xataa laa takuna fitnatu wayakuna diinu kuluhu lilah ilaah maanu dhihin dagaalama oo dadka la dagaalama ilaa ay fitnad ka baaba'do fitnadu marka kolkaa wuxuu u qaatay fitnada la sheegayo eh, inay tahay eh, dagaalada dadka muslimiinta ka dhex socda ilaa ay dagaaladaasu dhammaadaan dagaalama in la yidhi markayuu moodaya qaala sacdun sacdi baa marka wuxuu ku yidhi qad qaatalnaa xataa laa takuuna fitna annagu waan dagaalanay ilaa fitnadii ay baaba'day fitnada eh, waxaa laga wadaa laba macno midkoodba fitnada laga wada sida ninkaas u fahmay ma aha in shirkiga laga wado xataa laa takuna fitnatayani xataa laa yakuna shirkun iyo xataa laa takuna fitna yani xataa laa yaftana axadun can diinihi ilaa aan qofna diintiisa laga belaynino qofkii diintiisa qabsanaya loo nabadgeliyo labadiiba marka way dhaceen oo marka gaaladii ilaahay waa jabiyey muslimiintii amni bay heleen waan dagaalana ilaa arrintaasi ka dhacdo wa anta wa asxaabuka adii asxaabtaaduse turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatiluu inaad dagaalantaan xataa takuna fitna ilahay fitnada inaad fitna daraaddeed u dagaalantaan fitno keentaan baa idinku doonaysaan annaguse fitnada inay baaba'daan usoo dagaalanay oo zamkii nabiga alayh isalaatu wasalaam baan la soo dagaalanay وعن صفوان بن محرز رحمه الله أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى cascas بن سلامة رضي الله عنه ninkaas la yidhaaho cascas ibn salaama ayuu saxaabiga kada jundub bn cabdillahi albajali la yidhaha usoo fariin diray fii fitnati bni zubayr cabdullahi ibni zubayr fitnadiisii yani markay dagaalada ka dhex socdeen cabdullahi bni zubayr iyo bini umaya ay ka dhex socdeen cabdullahi bni zubayr ibn alcawaam radia allahu canhuma baa markuu mucaawiya u dhintay ayuu muxuu ahaa kula tartamay madaxtinimadii wiilkiisii mucaawiya wiilkiisii yaziid la odhanayay ee eh, aabihii bedelay inuu doorashadiisiibuu diiday cabdullahi ibni zubayr markaasuu madaxtinimada kula tartamay marka dagaallaa dhex maray isagii iyo nimankii bani umaya goortii dambana ku dhammaaday in cabdullaahi ibnu zubayr laga adkaado oo la dilo markii sanadku uu ahaa ee toddobaatan iyo saddex uu ahaa kolka marka fitnadaasu ay jirtay ee dagaaladaas ay socdeen ayuu jundub ibnu cabdillaahi albajali radia allahu canhu ayuu wuxuu rabaa inuu qoladaas waaniyo oo dagaaladaas inuu ka waaniyo oo yidhaaho dhiigga muslimka oo xurmad uu leeyahay u sheego marka ninkii madaxda ka ahaaba wuxuu yidhi ijmacnii waxaad ii soo ururisaa nafara min ikhwaanika jamaaco oo walaalaha ah yani qoladaada ka mida ii soo ururi xataa uxaditahum ilaa aan u sheeko yani xadiis nebiga aan u sheego fa bacata rasuulan ilayhim rasuul buu u diray farriin buu u diray oo yidhi isu ururi meel hebla isugu imaada <clears throat> falama ijtamacuu markay soo urureen jaa'a jundub jundub baa yimid wa calayhi burnusun isagoo burnus qaba asfar oo jaalla burnus jaalla isagoo qaba burnuskana markan waxaa la yidhaha marada qamiiska ay kufyadiisuna ka mid tahay baa la yidhaha fa qaala markaasuu jundub wuxuu yidhi markuu soo fadhiistay bu wuxuu yidhi taxadauu bima kuntum taxadauuna bihi ku sheekaysta waxaad awal ku sheekaysan jirteen sheekadiinni wada xataa idaa xataa daara alxadiidu ilaa sheekadii usoo wareegtay buu ragga sheekadii wadeen falamaa daara alxadiid sheekadii markay soo wareegtaa ninba uu sheekeeya ninba kol hadlay ninba kol hadlay ee jundub soo gaadhay lamaa daara alxadiidu ilayhi jundub markay sheekadii ay soo gaadhay kusoo wareegtay xasara alburnusa can ra'sihi yani kashafa alburnusa can ra'sihi burnuskiibuu ka qaaday madaxiisa kufyadiibuu iska rogay fa qaala markaasu wuxuu yidhi inii ataytukum waan idiin imid walaa uriidu mana doonayo an ukhbirakum inaan idinka warramo ilaa can nabiyikum sala allahu alay slm nebigiinni inaan idinka warramayo wax kalena ma rabo inaan nebigiinni uu yidhi idiin sheego un baan rabaa ina rasuul allahi sala allahu alay wasalam bacata bactan min almuslimiin ilaa qowmin min almushrikiin rasuulki ilaahi baa wuxuu diray backi buu diray yani qidco muslimiintiisi asxaabtiisi eh, ka mida buu diray ilaa qowmin min almushrikiin niman gaalada ka mida u diray <clears throat> wa inahum iltaqow waa nimankii xuraqaadka uu qisadoodana usaama uu sheegay weeye wa inahum iltaqow way iska hor yimaadeen iyaga cadowgoodii fa kaana rajulun min almushrikiin nin gaaladii ka mid aba wuxuu ahaa idaa sha'a markuu doono an yaqsida ilaa rajulin min almuslimiin qasada lahu faqatalah mar alla markuu doono inuu ambaaro nin muslimiinta ka mid a u dilaba way u suuragalayso waa dilaayey marka sidaasuu dhowr nin ku laayey wa ina rajulan min almuslimiin nin muslimiinta ka mid a usaama weeyaan qasada faqatalahu ninkii buu raadsaday e, o abbaaray markaasuu dilay qaala wuxuuna yidhi kunaa nataxadau annahu usaamatu bnu zayd inuu ninkaa uu sheegayaa jundub sheegaya usaamatu bnu zayd uu yahay ayaan ku sheekaysan jiray ilaan usaama isaguba ka warramay arrintan oo kale falamaa rafaca calayhi sayfa markuu seeftii kor ugu qaaday dusha kaga keenay uu qaala wuxuu yidhi laa ilaha illa allah faqatalahu waa dilay ninkii muslimka ah baa dilay ninkan shahaaday fa jaءa albashiiru ninkii bishaaraynayay laisku soo hordiray jeeshka kusoo hordiray ee nabiga alayh isalaatu wasalaam nasriga ugu bishaaraynayay baa wuxuu u yimid ila nabiyi sala allahu alay wasalam fasa'alahu waa waraystay nebigu alayh isalaatu wasalaam faakbarahu waa u warramay khabara arajuli ninka warkiisiiba u sheegay kayfa sanaca siduu yeelay iyo sidii loo dilay buu uga warramay fadacaahu waa u yeedhay marka usaama yudu u yeedhay fasa'alahu waa weydiiyey arrintaas ma jirtaa buu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi lima qatalta waa jirtaa marka uu yidhi bu muxuu maxaad u dishay faqaala markaasuu usaama yidhi yaa rasuula allah awjaca fi lmuslimiin muslimiintuu xanuujiyey faqatala fulaanan wa fulaana hebel iyo hebel iyo buu dilay wa sammaa lahu nafaran jamaaca u magac dhabay hebel iyo hebel iyo raggaasu laayay bu wa inii xamaltu calayhi yani hajamtu calayhi waan weeraray ninkaas falamaa ra'a sayfa markuu sayftii arkay yuu wuxuu yidhi laa ilaaha illa allah qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm rasuulku ilahi baa wuxuu yidhi aqataltahu ma dishay qaala nacam haa buu yidhi qaal fakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama laa ilaha illa allahu seed ka yeelaysaa markay qiyaamaha timaado laa ilaha illa allah wuduu yidhi markay timaado qiyaamaha timaado seed ka yeelaysaa qaala yaa rasuula allah istaqfir lii ilahay dambi dhaaf iga weydiiy qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allahu ida jaءat ywma alqiyaama saas ugu jawaabi istikfaarkaygu maxay ku taraysaa yani laa ilaha illa allahu layidhiba adigoo dilay ba marka qaala fajacala laa yaziiduhu calى an yaquul fakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu ida jaءat ywma alqiyaama waxba uguma daraynin laa ilaha illa allahu kolkay qiyaamaha timaad seed ka yeelaysa amuu ugu jawaabo ya rasuul allah istaqfir ya rasuul allah inahu kaana mutacawida ya rasuul allah inahu qatala fulan wa fulan aw jaca fi intaasoo dhan waxba cudra kama aqbalaynin laa ilaha illa allah qiyaamaha marka timaad seed ka yeelaysaa marka aad iyo aad bay arrintaasna usaama ugu ta'afuray oo markaasu wuxuu dib dambaba u goostay qof laa ilaha illa allahu yidhaaho dambe inaan weligii dilin waana kii kaga dhabeeyey marka baabu man laqiya allaha tacaala biliimaani ayra shaakin غayra shaakin fiihi dakla aljanna can cuثmaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam man maata wa huwa yaclamu an laa ilaha illa allah dakla aljanna qofkii dhintay isaga oo og inuu alla mooyaane wax kaloo la caabudaa aanu jirin jannuu gelaya wahuwa yaclam buu lehay marka ayb waa kaynu soo marray xadiidkii qisadii abi aalib aynu ku soo marray cilmigu inaanu keliya ku fillayn oo cilmigoo keliya aanu iimaan ahayn haddaanu idcaan la jirin marka cilmi mujarad ah man qaala laa ilaaha illa allah ninkii laa ilaha illa allahu yidhaaha ee weliba sidqan min qalbihi ka yidhaaha weeyaan ninkii og laa ilaaha alla eh, mooya ilaah kale inaanu jirin og qalbigiisa ka og ee weliba u hoggaansamo weeye ee camalkiina ku darayaan wa can abi hurayraa radia allahu canhu aw abi saciidin abi sacdi ma abi saciidin radia allahu canhu shaka alacmash acmash baa shakiyey acmash waa nin ruwaadda xadiidka ka mida oo magaciisana la yidhaha sulaymaan ibni mihraan sulaymaan ibni mihraan alacmash ayaa la yidhaahaa acmash qofka indhaha murmuruxsan leba acmash la yidhaah mxuu marka arrintan sidan oo kale ah acmash iyo acraj iyo indhoole iyo waxyaalahaas oo kale la yidhaha haddii tilmaanu looga qastayo ceebayn qofkan lagu ceebaynay looga qastay inan xarm ah waxba dhib ma leh qaala wuxuu yidhi abu saciid ama abu hurayra wuxuu yidhi ma kana lama kana awatu uxud lama kana gazwatu tabuk gazwatu tabuk markay dhacday qaswatu tabuk sanadkii sagaalaad ee hijrada ay ahayd oo qasawaadkii nebiga alayh salat slam tii ugu dambaysay ahay asaaba annaasa dadkii waxaa ku dhacday majaacatun gaaja ah, heshay saxaydii baa intay dadkii ka maratay ayay gaajoodeen faqaaluu markaas waxay yaa rasuula allah low adinta lanaa fanaxarnaa nawaadixanaa faakalnaa wadahannaa low adinta lanaa haddaad noo idanto fanaxarnaa aan qalanno nawaadixanaa nawaadix waa jamcu naadix naadexna waxaa la yidhaahaa awrka biy beerta lagu waraabiyo biyaha lagu shuba ba la yidhaha